iyo aada ugu naseexeeyey inuu isku dayey inuu waxa weeye ay xaqii qaataan laakiin inay ka diideen oo dariiq walba u maray ay ka diideen markaa waxaynu marka halkan ka qaadanaynaa maanta haddii uu rabidno qeybtan dambe oo odhanaysa macnaha bal habkii maaragtay isagoo cadaabkii uga digaya oo dhahaya haddii aad warkeygii diideen haddaba cadaabkii ilaahay marka suga waayahaya qaala qaala allahu tacaala ilahay waxa uu yidhi qaala almala'u aladiina istakbaruu min qowmihi lanukhrijannaka ya shucaybu min lanukhrijannaka ya shucaybu waladiina aamanuu macaka min qaryatina ow latacuudunna fii millatina ibnu kathiir waxa uu leeyahay raximahullah dalabuu bizacmihim waxa ay sheegteen oo ay ku been hawaasayaan in ay waxa weeye ku soo celinayaan adiga iyo intii rumaysayba shucaybow inaad ku soo noqonaysaan sanamyadii iyo wixii waxa weeye aanu caabudi jirnay iyo waxa weeye dariiqii aan aabbayaashii ka soo gaarnay haddiidan ku soo noqon oo iidan waxa weeye iidan imaan waa ka saaraynaa magaalada oo waxa weeye waa laydin musaafirinaya markaa musaafiris baa laydii jarayaa magaaladana waa layda ka saarin dad dullaysan baad noqonaysaan waa laydi cayrinaya markaasuu waxa weeye u jawaabay nabiyullaahi shucayb calayhi salaam isaga odhanaya awalow kunaa kaarihiin haddii aanu waxa weeye aanu raalli ka ahayn miyaadna khasbaysaan marka ay haa ulaa'i laa yacuuduuna ilaykum ikhtiyaaran wainamaa yacuuduuna ilaykum maaragtay in caaduu haddii ay xataa soo noqdaan macnaha dadkan aniga i rumeeyey oo dariiqan xaqaa qaatay oo anigu aan hogaaminayo idiisoo noqon mayaan ayuu leeyahy ilaa waxa weeye karaahiya iyo khasab iyo waxa weeye inaad ku soo celisaan mooye idiima soo noqonayaan ikhtiyaaran iyagoo doonaya oo raalli kaa ma soo noqonayno wey leanno sababtu maxay tahay لأن الإيماana إdaa khaaladat bashaashatuhu alquluub mar haddii iimaanka iyo waxa weye wanaagiisa iyo dhadhankiisa uu qofka qalbigiisa galo oo waxa weye qofku iimaankiisa uu saxiix noqdo haddi waxa weye iimaankii buu rabaa ilaahay buu rumeeyey kuma soo noqonayo shirki iyo waxa weye waxaan loo baahnayn iyo waxa weye kufri iyo sanam la caabudayo iyo geed ay caabudayeen oo ay dhahayaan kaale geedihii nala caabud haddii qof ilaahay iimaan uu siiyey oo ilaahay u naxariistay ma soo noqonayo sidaa daraaddeed ayay marka waxa uu leeyahay nabiyullaahi shacayb calayhi salaam qad iftaraynaa cala allahi kadiban in cudnaa fii millatikum waxa weeye dembi weyn baanu galaynaa haddii aanu idiin soo noqonno oo ilaahay baan ku been abuuranaynaa sidaa daraaddeed marka ma soo noqonayno waxa uu ugu dembaysiiye wuxuu yidhi wamaa yakunu lana an nacuuda fiiha macnaha bacda in id najaana allah ilaahay haddii uu naga badbaadiyey xumaantii iyo shirkigii iyo mashaakilkii iyo wixii aad ku jirteen ilaahayga subxaana qaadirkaa oo galadaa iyo wanaaggaa noo galay shirki dambe u samayn mayno mana soo noqonayna buu waxa uu yidhi wamaa yakunu lana an nacuuda fiiha ila an yasha allahu rabbuna wasica rabbuna kula shayin cilma cala allahi tawakalna ay macnaha fa huwa annaga ilaahay baa nagu filan ilaahay baana ilaalinaya ilaahay baan tala saaranay waxaad doontaan sameeya haddii aada xoog noogu goodiyeysaan oo ad leedihin waa idin khasbaynaa oo waxa weye khasab baan idinku soo celinaynaa hadda ilaahay baa idinka xoog badan wey marka ilaahay baan tala saaranaynaa mana idiisoo noqonayno umana soo soconno shirkigan ee waxaad samaynaysaan sameeya wey markaasuu ilaahay beriyey markuu arkay inay qoomkaani qoom joogsanaya ayna ahayn ilaahay ayna ka baqaynin shirka ay ku socdaan ayuu ilaahay baryey wuxuu yihi rabbana iftax baynana wa bayna qowmina bilxaqi wa anta khayru lfaatixiin ey ilaahu na kala xukmi oo waxa weye ilaahay buu baryayaa wuxuu leeya ilaahu rabbi ow na kala saar dadkaan oo waxa weye xukumkaagii ee waxa weye haddii aad waxa weye aad eh, xukumisid oo waxa weye xukumkaagii aan cidina celin karin ilaahu nagu kala saar ilaahay markuu baryey marka oo rasushiisii ay baryeen ilaahayna wuxuu u ballan qaaday rususha inay maaragtay ilaahay uu gargaarayo oo waxa weeye oo ilaahay maaragtay uu mar walba u gargaarayo marka rusushii ilaahay rasuulka ilaahay markuu baryey oo waxa weeye uu ilaahay gacmaha u hoorsaday ayaa ilaahay markaa ka ajiibay wey leanna waxa weeye rasuul walba markii ay dhibaan oo nafta u keenaan oo mashaakil kasta ku sameeyaan ayuu ilaahay baryaa oo waxa weye ilaahay subxaana qaadirkaa ayuu baryaa markii ay ogaaday leanna waa kuwaan dhahaya maaragtay qaala almalow ladiina kafaruu min qowmi lain itabactum shucayban inakum ida lakhaasiruun qoomkiisii wuu ka quustay leannao halkaanay waxay ku hayaan haddii aad shucayb raacdaan oo waxa weeye dadkiibay ka hortaagan yihiin haddaad shucayb raacdaan qoom khasaaraydatiin oo halaag baa idinku dhacay ayay dadkoodii ku leeyihiin haddaba marka markuu ka quustay oo si walba ula hadlay oo dariiq walba u maray oo dacwadoodii uu ka quustay ayuu ilaahay beryey marka oo yidhi ilaahu arrinta waad ujeedaa ilaahu na kala saar ilaahu anaga iyo dadkan na kala saar oo waxa weeye xaqaagii soo deji oo waxa weeye wixii cadaab mutayna ilaahu cadaab wixii in la badbaadiye mutay oo muslimiina oo i rumeeyey oo xaqa raacay oo adiga ku caabudayana ilaahu badbaadi sidaa daraaddeed ayuu mar walba ilaahay waxa uu ku khatimaa maruu kuu nebi ka sheekeeyo iyo qoomkii sida loo halaagay iyo sida loo baabi'iyey ayuu ilaahay wuxuu mar walba ku khatimaa markii nebigii uu beriyey oo waxa weeye ilaahay uu beryey ayaan ajiibnay markaasaan badbaadinay intii kalena waa halaagnay weyn halkaa daraaddeed marka waxaa kaaga caddaatay oo inooga caddaanaysa markay gaaloobeen oo waxa weeye ay diideen nebigii calayhi salaatu wassalaam inay rumeeyaan oo ay waxa weeye tanqiisiyeen oo waxa weeye ay u goodiyeen oo wax walba ay ku yidhaahdeen ayuu ilaahigii subxaan qaadirkaa baryey wey markaasaa ilaahayna ka aqbalay haddaba waxaynu usoo gudbaynaa marka qodobka aynu tafsiilinayno ilaahay oo ka aqbalay oo ducadii intuu ka aqbalay nabiyullaahi shucayb calayhi salaam markaa waxa weeye amarkii ilaahay yimid qoomkiina la halaagay mashaakil ku dhacay iyo habkii loo halaagay ayaynu tafsiilinaynaa marka waa qodobka lixaad wey tafsiilu alkhabar fii halaaki qowmi shucayb wa nuzuulu niqmati bihim waxa weeye waxaynu tafsiilinaynaa habkii loo halaagay iyo kayfiyadii ay dhibaatadu ugu dhacday iyo xaggee looga yimid see loo halaagay ayaynu marka soo qaadanaynaa birabin qaala allahu tacaala ilahi waxa uu yidhi fii suurati alacraaf fa akhadathum rajfatu faasbaxuu fii daarin jaatimiin ay macnaha rajafat bihim bihim arduhum wazalzalat wazulzilat zilzaalan shadiidan macnaha dhulkii ayaa gariiray oo dhulkii baa la gariiray oo waxa weeye eber ka dhigay ibnu kasiir wuxuu leeyahy raximahullah macnaha dhulkiibaa inta la gariiray ay deganaayeen waxa weeye zilzaal aad iyo aad u adag ayaa gariir xoog laa ku dhacay azhaqat arwaaxahum min ajsaadihim naftii oo dhan bay waxay ka daadisay oo waxa weye eber ka dhigtay oo naftii oo dhan bay ka wada riday mayd bay ka wada dhigtay waxa weeye guryihii gamboon oo waxa weye aan waxay tarayaan jirin waxay noqdeen min qabiixi sifaat sidii ugu xumayd baa loo laayay leanna waxa weeye ilaahay wuxuu yidhi fii daarihim jaatimiin jufigu waxa weeye inuu qofku maaragtay afgembi loo rido oo waxa weye wax meyda oo afgembi u dhacay oo afka dhulka kula jira oo waxaan wax xarakaada lahayn oo gamboon oo waxay wax u naxaya ayna jirin ayay wada noqdeen ibn kathiir wuxuu yihi raximahu llah waqad jamaca allahu calayhim anwaacan min alcadaab ilaahay wuxuu ugu talagalay oo u jamciyey oo isugu keenay anwaacan dhowr nooc oo cadaaba ah. ayaa waxa weye nimankaan ku dhacay waxaa lagu cadaabay maaragtay eh, sida ilaahay maaragtay ina leeyahay waxaa ku dhacay buu yihi marka leannahu iyaga ayaa arrintan sifaan qabiixa la yimid buu yidhi sallad allahu calayhim rajfatan shadiidatan ilaahay dhulgariir buu horta ku salida wa sayxatan cadiimatan iyo waxa weeye qaylo aada iyo aad u weyn iyo wa wadullatan ursila calayhim iyo waxa weeye daruur loo soo diray oo waxa weeye naar ah oo dusha kaga imaanaysa walaakinahu tacaala akhbara canhum maaragtay fi kuli shayin macnaha wax walba ilaahay wuxuu sheegay fii kulli suuratin waxa uu ku sheegay ilaahay bima yunaasibu siyaaqaha marka ibnu katiir halkan wuxuu inoo kala saaraya maxaa keenay sababta maaragtay suurad loo leeyahay maaragtay cadaaba dulla suuradna loo leeyahay fa akhadathum suurad loo leeyahay fa seyxa alsayxa wa akhada aladiina dalamuu seyxa intaasoo dhan sababtu waxay tahay buu yihi ibnu katiir raximahullah wuxuu leeyahay nooc badan oo cadaaba oo kala duwan ayaa dadkaan horta ku dhacay cadaab iskugu yimid oo dhowr nooca weye laakiin ilaahay suurad walba waxa uu kaga sheekeeyey siyaaqii iyo habkii aayaduhu ku imaanayeen noocii munaasibka u ahaa ayaa lagu khatimay wuxuu yidhi marka ibnu kathiir raximahu raximahullah fa qaala tacaala fi siyaaqi qisati acraaf maaragtay eh, markii ay nebigii ilaahay cabsi geliyeen oo yidhaahdeen waanu ku saaraynaa waa ku dilaynaa oo waxa weeye magaaladan kaa saaraynaa oo waxa weeye magaaladeedao dhan waa kaa saaraynaa lanukrijanaka yaa shucaybu markay yidhaahdeen waladiina aamanuu macaka min qaryatina markay noocaa u cabsigeliyeen oo waxa weeye ay nebigii ilaahay cabsi geliyeen oo waxa weeye geliir geliyeen ayaa markaa waxaa ku dhacday buu yidhi oo waxa weeye lagu khatimay fii suurati acraaf in ay iyagiina qabsatay alrajfa sidii ay nebiga u cabsigeliyeen ayaa waxa weye iyagiina loo geriiriyey markaa oo waxa weye fa akhadathum alrajfa fa asbaxuu fi daarihim jaasimiin leanna waxa weye alrajfa waxa weye macnaheedu waa lagu geriiriyey wey say marka nebiga markii hore u cabsi geliyeen ayaa iyagiina dhulkii la geriiray markaa markaasaa cabsidii meel walba isaga timid wuxuu marka wa hada munaasibun lihada asiyaaq saasay maaragtay ku habboon tahay in lagu khatimo fii suurati alacraaf aayadaheeda fa akhadathum rajfa leanno waxaa ku jirta inay nebigii cabsi geliyeen oo u dhaarteen oo u goodiyeen wuxuu yidhi markaa haddana markaasu wuxuu yidhi ibnu katiir raximahullah wa ama fii suurati huod fadakara anahum akhadathum sayxa waatuu ilaahay lahaa walama jaءa amruna najaynaa shucayba waladiina aamanuu macahu biraxmati mina wa akhadat aladiina dalamuu sayxa faasbaxuu fi diyaarihim jaatimiin sababtu waxa weeye bn katir raximahullah wadalika liannahum qaaluu linabiy illaahi cala sabiili alistihzaa waltanaqus nebigii ilaahay ayay waxa weeye markuu xaqii ugu yeeray oo tawxiidkii ugu yeeray oo si walba wanaaggii ugu yeeray ayay ku dheeldheeleen oo waxay yidhahdeen yaa shucaybu asalaatuka ta'muruka an natruka maa yacbudu aabaa'una oo an nafcala fi amwaalina ma nashaa inaka la anta alxaliimu arashiid marka nebigii maadaama ay ku dheeldheeleen oo hadalkiisii ay doonayaan inayna maqlin oo waxa weye ay qosqotol ka dhigteen oo eray xun ay kula hadlayaan ayaa markaa qaylo lagu qayliyey marka markaasuu wuxuu yidhi ibn kasiir marka fanaasaba an yudkara sayxata hiya alati kazajri can hada alkalaami alqabiix mitla hada alkalaami alqabiix macnaha waxaay kutusaysaa qaylada lagu qayliyey kalaamkan xun oy ku hadleen ayaa zajri lagaga samaynaya oo laga celinaya oo waxa weeye kaanabaa in laleeyahay waxba ha ku hadlinin oo hadalkiinaan lagu baabi'inaya hadalkoodii leanno hadalkaa xun oo ay nebigii ku wajaheen oy nebigii kula hadleen ayaa waxa weeye loogu abaalguday in lagu qayliyo marka oo waxa weeye sidaa daraaddeed ayaa waxaa lagu khatimay aayadihii fii suurati huod in la yidhi maaragtay fa akhadathum faasbaxuu fii diyaarihim jaatimiin wa ama fii suurati shucaraa ilaahay waxa uu sheegay fa akhadatun inay qabsatay addulla cadaabu yowmi dulla wuxuu yihi marka ibnu katiir raximahullah wadalika buu yihi ijaabatan lima dalabuu fa inahum qaaluu nebiga ayay waxay ku yidhahdeen iyagaa dalbaday cadaab cirka ka yimaada iyagaa dalbaday leannu nebigi waxay ku yidhahdeen qaaluu inama anta min almusaxariin wamaa anta ilaa basharun miluna wain adunuka la min alkaadibiin fa faasqid calayna kisafan min alsamaa in kunta min asaadiqiin marka maadaama ay nebigii ka dalbadeen cirka cadaab ka yimaada oo yidhahdeen sixirow baa tahay annaga waxba nama dheerin haddaa run sheegaysid been low inaad tahay annaga kuu malaynayna laakiin haddaad run sheegaysid cirka nagu soo deji oo qeyb cirka ka mida hanala ku cadaabo soo deji cirka sidaa daraaddeed ayuu ilaahay waxa uu yidhi markii uu maaragtay marka uu yihi nabiyullahi shucayb qaala rabbii bima acmaluun rabbii aclamu bima tacmaluun ilaahay baa garanaya ay qaala allahu tacaala wahuwa samiicu lcaliim ilaahay oo waxa weeye marka wax walba og wax walbana maqlaya ayaa markaa waxa uu yihi fakadabuuhu faakadahum cadaabu yowmi dulla inahu kaana cadaaba yowmi cadiim cadaaba yowmin cadiim waxa weeye cadaabu dulla marka wuxuu yidhi ibnu kathiir raximahullah macnaha waxay munaasib ku tahay in la yidhaahdo maaragtay halkan maadaama iyaga ay leeyihiin cirka qaybana loo ka soo dejiyo daruur cirka ka timid baa marka loo keenay oo lagu cadaabay markaa oo cadaab lagaga dhigay wuxuu yidhi marka ibnu kathiir raximahullah waxay sheegeen buu yidhi ahlu taariikha iyo mufasiriintu waxay yidhaahdeen waxaa ku dhacday baa la yidhi markay noocaa yidhaahdeen oo yidhaahdeen cadaabha naloo ka keena annaga cirka oo waxa weeye qayb cirka kamida nagu soo deji markay noocaa yidhaahdeen ayaa waxaa dhacday ba la yidhi kulayl ba ilaahay kusii daayay kulayl ayaa ilaahay kusii daayey oo waxa weye aad iyo aad bay u kululaadeen ayuu leeyahay ibnu kahiir raximahullah waxa uu leeyahay ibnu kahiir raximahullah waxa ay sheegeen inuu asaabahum xarun shadiid waxaa asiibay oo ku dhacay kulayl aad iyo aad u adag ayaa ku dhacay hawadii oo dhan baa joogsatay toddoba beri ayaa hawadii taagnayd bari oo waxa weye ay hawo waayeen oo waxa weye hawadii iyo dabayshii iyo waxa weye nicmadii oo dhan ayaa ilaahay ka joojiyey waa nooc min alcadaaba marka haddii hawada lagaa joojiyo hadda naft oo dhan baa kaa dhacaysa oo naftaas u kaa imaanaysa waxa weye marka hawadii o dhan baa laga joojiyey wuxuu leeyahay marka ibnu katir raximahullah markay noocaa dhacday fa kaana laa yanfacuhum maca daalika maaun walaa dilluun hoos waa anfici waaye biyihiina waa anfici waayeen leannahu hawadu haddii ay joonsato oo ilaahay uu joojiyo qofkii naqaskaa ku xirmaya kulayl baad u dhimanaysaa adoo dhan waxa weye haddii kulayl waana aragtay dhulkaa carabta iyo saxaaraha iyo dhulkaa carabta waa dhul aada u kulul oo waxa weeye batrool iyo macdan baa ka buuxda waa dhul aad u kulul wey marka waxaa dhacday markaa inay waxa weeye markii hawadii laga joojiyey oo ilaahay uu hawadii ka joojiyey ayay gubteen iyagii o dhan markay gubteen marka oo aada u kululaadeen oo guryihii anfici waayeen oo biyihii anfici waayeen ayay banaanka u baxeen baa leyihi oo waxa weye kulligood intay isku soo baxeen ayay banaanka aadeen oo waxay is istiraadeen bal hawada u baxa waa cadaab ilaahay la maayo wey fadallatun saxaabatun waxaa soo dul istaagtay daruur markaa faijtamacuu taxtaha liyastadiluu dillaha macnaa bidillaha waxkaasay kusoo kulmeen baa la yidhi oo isugu yimaadeen meeshii waxa weeye daruurta ay soo istaagtay ayay kulligood isugu yimaadeen oo waxay jiraan alla yidhi daruurtaan maanta harsada oo daruur baad hesheene bal daruurtaan harsada marka wuxuu leeyahy ibnu kathiir raximahullah markay halkaa isugu yimaadeen oo waxa weeye daruurtii ay hoos yimaadeen oo kulligood halkaa isugu yimaadeen reer maaragtay reer madyan oo dhan halkaa isugu yimaadeen ayaa arsalaha allahu ilaahay wuxuu usoo diray maaragtay maaragtay dabayl iyo waxa weeye cadaab ayaa daruurtii uga timid markaasaa lagu gubay daruurtii baa waxay kusoo tuudhay maaragtay bishararin washuhudin kulay iyo naar iyo dab ololaya ayaa lagu soo daadiyey markaasaa lagu gubay warajafat bihim alardu dhulkiina waa la gariiray wa jaa'at sayxatu min asamaa saddexdaasaa isugu timid baa layidhi marka iyagoo waxa weeye daruur inta la dul keenay daruurtii ay ku soo daadinayso naar iyo dab iyo waxa weeye mashaakil ay ku soo daadinayso olol yaacaya iyo dhulkiioo la gariiray iyo qaylo hawada kaga timid saddexdiiba marka waa isugu timid saddexdaa nooc ayaa waxa weeye lagu cadaabay oo waxa weye ilahay isugu keenay sidii qooma luud oo kale iyagaba waxa weye inta kor loo qaaday oo la soo afgembiyey dhagxanta laga daba keenay oo waxa weye dhagxanta lagu rusheeyey marka waa wax dhici kara in waxa weeye dhowr nooc oo cadaaba ay isugu yimaadaan waa suurtagal wey marka wuxuu leeyahay ibnu kahiir raximahullah saddexda waxyaaloodba saasaa loola jeedaa oo mid walba dhinac bay ka timid oo mid walba waxa weeye waa cadaab ilaahay ugu talagalay bay ahayd saddexdaba waa lagu cadaabay marka isma diidayaan hadduu ilaahay maaragtay aad aragtid maaragtay faakhadahum faakhadathm arajfa iyo faakhadathm aseyxa iyo waxa weeye maaragtay faakhadahum cadaabu yowmi dhulla kulli waa isku wada mid weyn saddexdaba waa lagu cadaabay oo waxa weye waa laisugu keenay cadaab meesha ugu yimid oo waxa weye saddexdii ba lagu cadaabay buu ahaa ayuu leeyahay ibn kathir raximahullah waxa uu yidhi marka shab intaasoo dhan markay ku dhacday ayaa naftii ka baxday oo waxa weye iyagii oo dhan waxa weye la baabi'iyey oo guryihii kharaabeen oo eber ay noqdeen faakhadahum faakhadathum arajfa siduu ilaahay u yidhi faasbaxuu asbaxuu fii diyaarin jaatimiin iyagoo afgamboon oo guryihii maaragtay ku dhacay oo waxa weeye baabaay ayay meesha afgamboon yihiin ilaahay waxa uu yidhi marka oo ku khatimay aladiina kadabuu shucayban kaan lam yagnow fiiha aladiina kadabuu shucayban kaanuu hum alkhaasiriin macnaha kuwii nebiyullaahi shucayb diiday oo beeniyey waxaad mood waxaad moodaa inayna meeshaan weligoodba ku nagaan inayna meeshaan weligood joogin inayna meeshaanba waxa weeye aynan cimri dheer iyo muddo dheero ay joogeenba inayna jirin leanna waxa weeye magaaladii camirayd oo wanaagsanayd oo dadku ka buuxay oo nicmadu taallay oo waxa weye barwaaqadu tiilay daqiiqad gudaheed bay waxay noqotay kharaab wax nool male wax dhaqaaqaya male wixii o dhan waa la baabi'iyey ebr baa laga dhigay marka waxaad moodaa inaan meeshaan weligeed lagu noolaan sidaa daraaddeed marka ayuu ilaahay wuxuu leeyahay alladiina kadabuu shucayban kaanuu hum alkhaasiriin kuwa khasaaray oo mashaakilku ku dhacay oo khasaaradu ku dhacday waa kuwii nabiyullaahi shucayb beeniyey wey mar hadday nabiyullahi shucayb beeniyeen marka khasaara ku dhacday iyo halaag iyo waxa weye masiibo ilaahay xaggi uga timid ayaa waxa weye u timid oo baabi'isay oo iyagoo dhan gam ka dhigtay wey halkaa marka qodobkaa waxaynu ka fahmaynaa oo ka faa'iideysanaynaa in markuu nabiyullaahi shucayb calayhi salaam uu ka quustay oo dacwo walba ugu yeeray oo si walba ugu yeeray inay waxa weye iyagiina ay diideen oo waxa weye si kasta intuu yeelay ay wax walba ka diideen oo waxa weye xumaantii inay joojiyaan ay diideen ayaa ilaahay cadaabtiisi u timid oo waxa weye ciqaabkii ilaahay u yimid markaasaa la baabi'iyey oo iyagii o dhan waxaa laga dhigay habaa'an mansuuran waxaan jirin wey oo ebera ah. marka saddexdaa nooc oo cadaabkaana saddexdaba waa lagu cadaabay oo isma diidayaan saddex iyo ka badanba ilaahay waa awoodi karaa hal mar inuu isugu keeno oo ku baabi'iyo marka waa isku wada macne haddii dhulkii la gariiray iyo haddii samada looga keenay daruur ololaysa iyo haddii lagu qayriyey kulli waxa weeye intaba waa lagu wada cadaabay sidaa ibnu kathiir inoogu caddeeyey raximahullah ayay maaragtay aynu qaadanaynaa oo waxa weye aynu ku raacaynaa insha allahu tabaaraka wa tacaala waxaynu usoo gudbaynaa marka qodobka toddobaad asxaabu alayka wa qowmu madyan ummatun waaxida mararka qaarkood baad waxaa arkaysaa qur-aanka waxaa kusoo soo kadabat asxaabu layka marna waxaa soo arooreysa wa ilaa madyana akhaahum shucayba waxaa marka loo baahan yahay in la ogaado ma ummad keliya mise waa laba qabiilo mise waa hal qolo oo meel deganayd ayaa laga wadaa wuxuu leeyahay ibnu kathiir raximah raximahullah waman zacama min almufasiriina qofkii sheegtay buu yidhi zacama luuqadda carabiga xagga ka horna waa soo sheegnay luuqadda carabiga zacma haddii la yidhaahdo laba noocba waa noqotaa asalka waxaa loo isticmaalaa qofkaasi wuxuu iska sheegtay daliilna ma haysto laakiin wuu iskaga been hawaasaya wax saxiixa ma aha waa beenti laakiin waxaa soo aroortay oo in badan la isticmaalaa iyadoo laleeyahay hebel wuxuu sheegay ayaa la yidhahdaa zacama fulaan kada macnaha hebel saasuu sheegay ama saasuu sheegtay marka waxa weeye mararka qaarkood ma aha in mar walba loo isticmaalayo kalaamkaasi waa been in la leeyahay ma aha ee marar badan bay soo aroortaa in laleeyahay leeyahay hebel saasuu sheegay wuxuu leeyahay marka ibnu kahiir raximahullah sida maaragtay imaamu qataatoo kale iyo rag lamidaba waxay yidhaahdeen ana asxaaba alayka ummatun ukhraa gayra ahli madyan ahli madyan ma ahayn bay yidhaahdeen ummad kala bay ahaayeen oo sida ilaahay uu yidhi kadabat asxaabu leyka marka waxay deliishadeen ibnu katiir wuxuu leeyahy qowlkaas waa daciif nimankaa yihi maaragtay asxaabu ayka waa qolo kale qowlkaasi waa daciif buu yidhi oo saxiix maaha maxaa u deliilay inuu daciif yahay wuxuu yidhi laba arrimood bay deliishadeen deliishaday deliishadeen waxa weeye kow waxay yidhaahdeen qawluhu tacaala kadabat asxaabu leykati lmursaliin id qaala lahum shucaybun alaa tattaquun waxay yidhahdeen marka walam yaqul akhuuhum walaalki walaal inuu u ahaa lama sheegin sidii loo yiri wailaa madyana akhaahum shucayba marka waxay leeyihiin culummada noocaa tiri haddii uu waxa weeye shucayb ay reer madyan yihiin asxaabul eyka waxaa la odhan lahaa walaalkood bay beeniyeen sidii loo yiri madyan walaalkeeday beenisay qowlka marka qowlkaa waa deliishadeen qowlka labaadoo ay deliishadeen waxaa weeye waxay yidhahdeen annahu dukira waxaa la sheegay cadaabahum biyowmi dulla asxaabu leyka in lagu cadaabay cadaabu yowmi dulla cadaabkii waxa weeye daruurta eh, cadaabta ahayd loo soo diray ayaa lagu cadaabay bay yidhahdeen nimankan la yidhahda reer madyanna waxaa la sheegay in lagu cadaabay alrajfatu ow asayxa haddaba waxay yidhahdeen cadaabkoodiina waa kala duwan yahay waxa weeye magacoodiina waa kala duwan yahay sidaa daraaddeed bay yidhahdeen waa laba qolo ee ma aha hal qolo oo isku jirta haddaba marka aynu u nimaadno marka jawaabtoo ina siiya ibnu kathiir iyo habka u towjiihiyo kalaamka ayaynu ibnu kathiir baynu marka fiirinaynaa waxa uu inaga yidhaahdo waljawaabi buu yidhi ibnu kathiir raximahullah can alawel ay macnaha qowluhum markii ay yidhaahdeen waxaa la yidhi kadabat asxaabu alaykati almursaliin id qaala lahum shucaybun lama oran id qaala lahum akhuuhum shucaybun qowlkaa wuxuu ibnu kathiir ka yidhi raximahullah wuxuu yidhi sababta loo oran waayey waxa ay tahay oo walaalnimada halkaa loo sheegi waayey li'annahu waxaa lagu tilmaamay sanamkii ay caabudi jireen aleyka waa sanamkii ay caabudi jireen oo waxa weeye meel geeda ah oo meel ku taalla oo ay caabudi jireen wey wuxuu yidhi marka maadaama shirkigoodii iyo cibaadadoodii la sheegay halkaanoo kale in nebiga ilaahay la yidhaahdo walaal buu leeyahay ma haboona buu yidhi sidaa daraaddeed ayaa laga duway oo la yidhaha asxaabul ayka oo waxa weeye lama odhan walaalkood leanno waxa weeye waa shirki baa lagu tilmaamay nebiga ilaahayna beri buu ka yahay shirki sidaa daraaddeed marka walaal lama aha oo diin baa halkaa laga tilma iyagii diin baa lagu tilmaamay maadaama uuna diintii walaal kula ahayn ma haboona buu yidhi in lagu tilmaamo oo la yidhahdo walaalkood marka marka qabiilada marka lagu magacaabayna oo la yidhi wailaa madyana akhaahum shucaybanna waxa weeye qabiilkii baa la sheegay oo medyan waa qabiilkii sidaa daraaddeed isna qabiilkii buu ka mid yahay marka qabiilka gaalana waa ka mid noqon karaan muslimna waa ka mid noqon karaa laakiin markii la yidhaahdo dadkii halkaa caabudayay sanamkaa hadda qof muslima sanam ma caabudayo sidaa daraaddeed ma haboona in la yidhaahdo buu yidhi shucayb waa walaalkood leannao diin baa meeshii la sheegay iyo waxa weye wixii ay caabudi jireen ayaa lagu tilmaamay marka sidaa daraaddeed baa looga duway ayuu leeyahay ibnu kahiir raximahullah halkaa marka waxaa inooga caddaatay inuu qowlkaas ah qowlkaa uu yihi waa daciif inuu waxa weye saa u tawjiihiyey ayuu inoo caddeeyay ibnu kahiir raximahullah oo wuxuu leeyahay haddii sanamka la sheego nebigii la odhan mayo waa walaalkood liannahu sanam baa meesha lasoo magacaabay nimankaana sanam bay caabudayeen laakiin haddii qabiilkii la sheegay hadda qabiilka cid walba waa ka mid tahay muslim iyo gaalba qabiilka way isugu jiraan sidii nebi maxamed ba calayhi salaatu wasalaam uu quraysh uga mid ahaa uu leeyahy maarata nebi maxamed quraysh buu ka mid ahaa hadda abujahalba quraysh buu ka mid ahaa iyo abulahabi quraysh bay ka wada mid ahaayeen oo isku qabiil bay ahaayeen marka sidaa daraaddeed waxa weeye ulajeedada meesha taalla waxa weeye oo loo jeedo oo loo oran waayo walaalkood maadaama sanamkii lagu magacaabay nebigu beri buu ka yahay shaqana kuma le bu yidhi ibnu kathiir raximahullah walaalna kulama aha diinta iyo waxa ay wataan iyo shirkiga wa ama ixtijaajuhum biyowmi dulla amaa qowluhum ay yidhaahdeen waxaa la sheegay in lagu cadaabay asxaabu layka cadaabu yowmi dulla wuxuu yidhi qowlkaasi waxa weeye daliil maaha mujarad daliil uma aha buu yidhi in la yidhahdo keliya ummad kale weeye laannahu buu yidhi waxaa dhici karta buu yidhi in dhowr waxyaalood oo cadaaba la ysugu daro oo waxa weye sida ummado badan ku dhacday in dhowr waxyaalood la ysugu daro waa wax suurtagala wey marka way dhici kartaa sidaynu awal usoo sharaxnay oo maaragtay ibnu kathiir inoogu soo cadeeyey in waxa weye markii hore daruur loo soo diray cadaaba haddana dhulkii la gariiday haddana lagu qayliyey wax diidaya ma jiraan oo intaasoo dhan waa suurtagal wey waayo wuxuu yihi markaa ibnu kathiir raximahullah daliil uma aha arrintaasi wa hada laa yaquluhu axadu yafhamu shay-an min hada shan macnaha qof deliishan kara ma jira buu yihi oo oran kara masalan in la yidhaahdo saddex qolaa ka ratimaysa haddii la yidhaahdo maaragtay asxaabu madyan dhulkaa lala gariiriyey qolona waa lagu qayliyey qolona cadaabu dhulla waa loo diray hadda saddex qolay noqonaya markaa marka cadaabkii hal qole waa suu wada tegi karaa calaa kulli xaal ibnu kasiir waxa uu ku caddaynayaa xadiis daciifana waa jira oo halkaa uu ku radiyey uu leeyahay xadiidkaasi waa daciif mana mana sugna oo ibnu casaakir uu weliyey uu oranayo annahumaa ummataani fa huwa daciif waa xadiis daciifa wey ma sugna marka marka sidaa daraaddeed halkaa wuxuu ibnu kasiir inoogu caddeeyey oo inoo kala saaray ummad keliya inay yihiin nebiyullaahi shucayb baa loo diray waa hal qoom weeye waa isku qabiilo madyanna iyagaa la yidhaahdaa eykana waxa weeye waa meeshii ay caabudi jireen marka waxa weeye waa hal qolo weeye nebiyullaahi shucayb baa loo wada diray ilaahayna waa halaagay markii ay diideen inay nebigii ilaahay rumeeyaan ayaa la halaagay marka habkii loo halaagay iyo mashaakilkii ku dhacay iyo sidii loo halaagayna waynu soo sheegnay in saddexdee cadaab laysugu daray daruur in cirka looga keenay markii ay yidhaahdeen fa asbid calayna naakisafan min assamaa markay dalbadeen iyagu oo yidhahdeen cirka nooga soo deji cadaab oo waxa weye cirka noogu soo deji qayb ka mid ah ayaa daruur loo soo diray leannao daruurtu cirkay ka timaadaa daruurtii baa loo soo diray waa la soo dul istaajiyey markaasaa naar iyo dab looga dhigay oo waxa weye lagu risheeyey haddana waa lagu qayliyey dhulkiina waa lala gariiriyey intaasoo dhan ayaa waxa weye ku dhacday oo waxa weye lagu baadi'iyey wey waxaynu usoo gudbaynaa marka qowlka kale oo odhanaya waxa weye qodobka sideedaad oo odhanaya maaragtay najaatu man aamana maca shucaybin calayhi salaam min alcadaabi nabiyullaahi shucayb iyo intii rumaysay oo ilaahay oo cadaabkii ka badbaadiyey oo halaagii nimankaa ku dhacay ilaahay ka badbaadiyey ayaynu marka kusoo qaadanaynaa qodobkaana ilahay waxa uu yidhi qaala allahu tacaala walama jaءa amruna najaynaa shucayba wاladina aamanuu macahu biraxmati mina waakhadat aladina dalamuu sayxatu faasbaxuu fi diyaarihim jaatimiin ilahay waxa uu yihi falama walama jaءa amruna ay macnaha ciqaabtii iyo cadaabkii iyo mashaakilkii markuu yimid oo ilaahay soo xukmiyey oo ilaahay soo diray oo amarkii ilaahay uu ku fulay ilaahay waxa uu yidhi waxaan badbaadinay najaynaa waan ka badbaadinay shucayba nabiyullaahi shucayb calayhi asalaam ilaahay wuxuu yidhi waa ka badbaadinay waaladiina aamanuu macahu iyo intii rumaysay oo la jirtay biraxmati mina naxariis ilaahay xaggi ka ahaatay leanna waxa weye ilaahay baa u naxariistay haddaan ilaahay u naxariisan cid u naxariisan karta ma jirto marka naxariistu ilaahay bay ka timaadaa qofkuu doonana isagaa u naxariista kuu doonan isagaa halaaga qof walbana laakiin waxaa lagu halaagayaa wixii uu kasbado ama waxaa loogu naxariisanayaa bifadli min allah ilaahay baa u naxariisanaya maadaama iimaan iyo camal saalixa ah uu la yimid waxa uu yidhi marka ilaahay wuxuu yidhi markaa eh, waladiina aamanuu macahu biraxmati mina iyagii markaan badbaadinay marka nabiyullaahi shucayb iyo intii rumaysay markaan badbaadinay buu yidhi ilaahay wa akhadat aladiina dalamuu sayxa qaylaa qabsatay kuwii daalimiinta ahaa oo dulmiga sameeyey oo gaaloobay waa lagu qayliyey fa asbaxuu waxay noqdeen fii diyaari fii diyaarihim jaatimiin inay guryahoodii afgamboon yihiin marka jaatimiina waxa weye macnaheedu ay macnaha inay jilbaha inta u dhaceen afka ciidda la galeen ay afgembisan yihiin oo saa lagu ciqaabay ayuu ilaahay inoo sheegay aayad kale ilaahay waxa uu ku yidhi wqaala almalau aladiina kafaruu min qowmihi lain itabactum shucayban inakum idan la khaasiruun waa iyagii yiri oo ku dhawaaqay oo la hadlay nabiyullahi nebiyullaahi qoomkoodii waa iyagii la hadlay oo yiri haddii aad shucayb raacdaan haddaad tihiin reer madyan haddaad shucayb rumaysaan oo shucayb raacdaan waxaad tihiin qoom khasaaray oo inkaari ku dhacday oo halaagsamay baad tihiin oo ma iimaanka qofkii iimaan la yimaada mayaa khasaaraya waa waxaan waxba kala garanaynin oo waxa weeye miisaankii o dhan baa bedelmay miisaankoodii baa wuxuu noqday qofkii shirki sameeyaa wanaagsan qofkii waxa weye shirkiga diidana waa qof khasaaray wey marka qofku wuxuu isagu wanaag u arko maaha wixii kale qofkii ku socda wuxuu leeya waa khasaara wey ilaahay wuxuu yidhi marka faakadatum rajfatu fa asbaxuu fi diyaarihim jaatimiin waxaa qabsatay gariirkii waa la geriiriyey oo dhulkii waa la gariiray fa asbaxuu fii daarihim jaatimiin dhulkoodii iyo guryahoodii ayay noqdeen inay afgemboysan yihiin oo waxaway u dhaceen ilaahay wuxuu yihi marka aladiina kadabuu shucayban kaan lam yaqnow fiiha alladiina kadabuu shucayban kaanuu hum alkhaasiriin kuwii nabiyullaahi shucayb diiday oo rumayn waayey oo waxa weeye diiday inay nabiyullaahi shucayb raacaan noocaasaa lagu abaalmariyey oo waxa weeye dembigoodii iyo shirkigii iyo dhibtii ay galeen ayaa lagu halaagay leanno taasi waxa ay tahay fii muqaabili qowlihim weeye lain itabactum shucayban inakum ida la khaasiruun haddaba markaasaa ilaahay wuxuu ugu jawaabay waxaa la yidhi markii la halaagay iyagii oo la baabi'iyey waa la yidhi aladiina kadabuu shucayban kaanuu hum lkhaasiriin kuwa khasaaradu ku dhacday waa kuwii nebiyullaahi shucayb beeniyey oo ku gaaloobay sidaa daraaddeed ba halkaa waxaad ka garanaysaa marka mar in badan baad waxaad arkaysaa dadku iyagoo isku haya hebel baa fiican hebel baa saxan iyo dariiqaasaa saxan dariiqaasaa saxa qofka dariiqaa ka leexda waa khasaara bay kuleeyihin khasaarada rismigaa waxaa weeye qofkii dariiqa ilaahay ka leexda oo dariiqa tawxiidka iyo caqiidada iyo diinta islaamka qofkii ka leexda oo raaci waaya kaasaa khasaaray wey laakiin qof ilaahay rumeeyey oo dariiqiisii ku socda oo dariiqii xaqa ahaya oo diinta ilaahay ku soconaya weligii ma khasaarayo dhibaato kastoo adduunka ku timaada waxa weye marna ma khasaarayo leanna waxa weeye aakhira ayaa daran waxa weye qofka aakhira khasaaray oo halaagsamay kaa weeye qofka khasaarada xaqiiqadaa ku dhacday ama adduunyadan qofka dhibaato kastoo ku dhacda waa wax laga tegayo oo wax qiimaa ay leedahay ma jirto laakiin xaqiiqada waxa weeye khasaarada rismiga waa qofkii aakhira khasaaray qofkaa waxa weye ayaa khasaaro ku mudan ayaa khasaaro ku sugnaaday wey marka qodobkaa waxaynu ka fahmaynaa ilaahigii subxaana qaadirka ahaa waxa uu sideedaba sunnaha ilaahay waxaa ka mid ah mar walba oo nebi qolo loo diro oo rasuul loo diro qolo oo ay diidaan oo ay rumayn waayaan aakhirka ugu dambeeya ilaahay wuxuu halaagaa in allah intii nebigi diiday oo gaalowday ilaahay waa halaagaa in allah intii rumaysay nebiga calayhi salaatu wassalaam nebiga rumaysay oo waxa weeye raacday na ilaahay waa badbaadiye marka waxaynu soo marnay nebiyullaahi nuux oo waxa weye in alle intii rumaysay lagu yidhi doontii saar adiga iyo intii ku rumaysay waxaynu soo marnay nebiyullaahi huud calayhi salaam oo ilaahay uu badbaadiyey in alla intii rumaysay in alla intii diiday oo gaaladaydna la halaagay waxaynu soo marnay nebiyullaahi saalix in alla intii rumaysay la badbaadiyey intii kalena la la baabi'iyey waxaynu soo marnay nebiyullaahi luut calayhi salaam oo isaga iyo gabdhihiisii rumeeyey la badbaadiyey marka ama ha yaraadeen ama ha bateene nebi walba intii rumaysa ilaahay waa badbaadiya marka ma aha miisaanku in la yidhaahdo nebigii dad badani ma rumaynin haddaba waa khaldanye halkaa waxaa ka ogaanaysaa marka qaacidada basharku isticmaalaan oo ay yidhahdaan soomaalidu kumaama ahaan wadar iyo waaxid kee waalan waaxid baa waalan bay leeyihi waa maamaa khalada wey waxay leeyihin dadka badan baa mar walba saxan ma aha daliil inay mar walba dadka badani saxan yihiin waxaa halkaas ka caddaanaysa marka mar walba nebiyullaahi luud calayhi salaam isaga iyo labadiisii gabdhood ayaa iimaankii qaatay oo diintii qaatay oo tawxiidkii ku socday marka ma nebiyullaahi luud baa khaldan iyo labadiisa gabdhood mise nimankii waxa weye la halaagay ile iyagaa badnaaye qabiilkii o dhan waa la halaagay nebi ibraahim calayhi salaam keligiisa waxa weeye ka rumeeyey qoomkiisii oo dhan cid rumaysay ma jirto nabiyullahi luud keliyaa rumeeyey iyo xaaskiisii saara oo waxa weeye uu ka haajiray markaa dhibaato kastana ku sameeyeen nabiyullahi nuux calayhi salaam ilaahay wuxuu yidhi wamaa aamana macahu ila ilaa qaliil wax yar baa rumeeyey hay haddaba marka deliil ma aha saxiixna ma aha in la deliilshado oo la yidhaahdo mar walba waxa weeye dadka badani meeshay maraan ayaa saxan waa khalad wey arrintaa waa in aad iyo aad la iskaga ilaaliyo mar walba deliishu meeshay taallaa saxan kitaabka qur-aanka iyo sunnuhu wixii ay caddeeyaan ayaa saxan laakiin la raaci mayo dad yar baa halkaan maray iyo dad badan baa maray waxaa deliil maaha sidaa daraaddeed waxaa arkaysaa marka dadka maanta jooga markaad tiraahid ilaahay baa saa yidhi rasuulkaa saa yidhi xadiis baa ku sugnaaday wuxuu leeyahay weligay ma maqal hadadaada weligaa maqal ma jahligaaga ad adigu diintii maqal miyaad xujo uga dhiganaysaa inaad xadiidka ku radidid oo aad diidid wax nin aad iyo aad u khatara wey aad iyo aad ha la ilaaliyo marka mar walba waa inuu qofku ogaado leanna waka ilaahay wuxuu leeyahay walama jaa amruna najayna shucayban waladiina aamanuu macahu biraxmati mina wataa aayadda kale uu ilaahay ku leeyahay aladiina kadabuu shucayban kaanuu hum lkhaasiriin haddaba waxa khasaaraya oo halaagu ku dhacayo waa qofkii nebiyada beeniya oo dariiqii mari waaya oo kitaabka beeniya oo sunnaha qaadan waaya kaasaa khasaaraya ee qofkii dariiqa xaqaa mara oo ilaahay ka cabsada oo waxa weeye rasuulka dariiqii sii mara ama ha yaraadeen walow waaxid ba ha noqdee sii selafka ka sugnaatay waxa weeye qofkii sunnaha ku taagan ayaa waxa weeye jamaaca qofkii sunnaha ku taagan iyo dariiqa ku taagan ayaa ahlusunna waljamaaca dadku ama ha bateen ama ha yaraadeen daliil ma in la yidhaahdo dadkii badnaabaa xagga maray dadkaan yari waa khaldan yihiin waxaa aad iyo aad ha layska ilaaliyo qodobka ugu dambeeya waxa weeye qisatu shucayb calayhi salaam khidaabu shucayb liqowmihi bacda halaakihim wahijratuhum maaragtay wahijratuhu can makaanihim nabiyullaahi shucayb calayhi salaam markii qoomkii la halaagay oo la baabiiyey oo ilaahay uu badbaadiyey marka nebiyullaahi shucayb iyo intii rumaysay ayuu waxa weye markaa ilaahay waxa uu yidhi fatawallaa canhum wuu ka jeensaday wa qaala wuxuu yidhi yaa qowmi laqad ablagtukum risaalaati rabbi wa nasaxtu lakum fa kayfa aasa calaa qowmin kaafiriin ay macnaha acrada lahum muwalliyan maaragtay can maxallatihim booskoodii iyo meeshii lagu halaagay iyo guryahoodii ayuu ka tegey markaa ayuu leeyahay ibnu kathiir raximahullah isagoo markaa dhahaya iyagii la hadlaya meydkoodii ayuu la hadlaya oo waxa uu leeyahay wax alla wixii aniga waajib igu ahaa oo dushayda saaraa oo layla soo diray risaaladii iyo diintii iyo naseexadii iyo wanaaggii anigoo idin soo gaarsiiyey waajibka aniga isaaraa wuxuu ahaa inaan waxaan ida gaarsiiyo min albalaaqi tam wanusxi alkaamil aniga waajibka isaaraa laba arrimood bay ahayd qof walboo daaciya qof walboo la diro ama rasuul ha noqdo ama nebi ha noqdo ama qof daaciya ha noqdee qof walba labada arrimood baa laga rabaa maxay tahay labada arrimooda laga rabo albalaaq inuu wixii gaarsiiyo wixii uu garanayey haddaan maanta aadan rasuul jirin nebina jirin maanta inoo imaanaya qofka daacigaa waxaa laga rabaa wixii diino uu garanayo horta inuu dadkii gaarsiiyo oo uu noqdo muballiq waa tuu nebigu laha calayhi salaatu wassalaam balliquu canii walow aaya war haba yaraatee dadki gaarsiiyo diinta oo waxa weye waxa aad garanaysid aayadda aad garanaysid iyo inta ilaahay ku fahansiiyey u sharax dadka oo u sheeg iyo waa inaad noqotid anusxu tam macnaha in lagaa helo inaad dadkii u naseexaysid leanna nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wassalaam addiinu naseexa diintu waa naseexo wey waa in qofkii loo naseexeeyo naseexadana macnaheedu waxa weeye inaad wanaaggii qofka tuftid wey oo wanaagga u sheegtid oo aad isku daydid inaad qofkan tustid inaad wanaag la rabtid ee aadan qofkii tusin inaad adigu xumaan la rabtid oo qofkii xumaynaysid waa inaadan tusin wey waa inuu qofku mar walba kaa dareemo inaad wanaag la jeceshahay dariiqada aad marka isticmaalaysid waa inay noqoto dariiqadii nebi maxamed calayhi isalaatu wassalaam udcu ilaa sabiili rabbika bilxikmati waalmawcidati alxasana waa inay noqoto iyo qowluhu tacaala qul haadihi sabiili adcu ila allahi calaa basiiratin ana waman itabacanii maaragtay calaa cilmin inaad qofkii ugu yeertid xikmad ugu yeertid aad isticmaashid maaragtay dariiqba dariiquu ka fiican yahay oo waxa weeye aad aad iyo aad dadkii muslimiintii iyo mu'miniintii aad waxa weye si debacsan wakfid janaaxaka liman itabacaka ayaa la yidhi min almu'miniin ayaa nabiga lagu yidhi si debacsan oo wanaagsan oo aan jafaafnimo ahayn in loogu yeero naseexadii la gaarsiiyo qof walba aad u naseexaysid waa ti maaragtay saxaabada qeyb ka mida ah, nebigu uu kula dardaarmayey inuu qof walba oo arko u naseexeeyo oo waxa weeye wax walba markaa khalad qofkii ku aragtid u naseexee sidaa daraaddeed bu wuxuu leeyahay nabiyullaahi shucayb calayhi salaam wa nasaxtu lakum waxaynu soo marnay nabiyullaahi nuux oo odhanaya waan idiin naseexeeyey waxaynu soo marnay nabiyullaahi eh, huud oo odhanaya wa ana lakum naasixun amiin nabiyullaahi saalix nabiyullaahi luud kulli mid walba wuxuu leeyahay war waan idiin naseexeeyey oo wanaag baan idiin keenay oo risaaladii baan idiin keenay sidii oo kalu leeyahay nabiyullaahi shucaybna waxa uu leeyahay wa nasaxtu lakum laqad ablagtukum risaalaati rabbi aniga waa idin soo gaarsiiyey wixii ilaahay ila soo diray diintii iyo caqiidadii iyo risaaladii aniga waa idin soo gaarsiiyey haddana markaas waan idiin naseexeeyey see baan marka uga xumaada oo waxa weeye fa kayfa aasa ay macnaha murugo iyo mashaakil see qalbigayga u gelaysa dadka noocaasa oo ilaahay rumayn waaya haddii aad tihiin waxa weeye markaa ma idinka murugoonayo wey dhibaato kastoo idinku dhacda wax aan ka murugoonayo ma jirto wey leannahu idinka ayaa dariiqii xaqaa qaadan waayey sababna u noqday in laydi halaago marka wuxuu leeyahay e maaragtay waan ku dadaalay wa xarastu calaa hidaayatikum bikulli maa aqdiru calayh wax walba oo aan awoodo dariiq kasta oo aan maro dariiq kastoo aan awooday waxaan ku dadaalay inaan inaan idi hanuuniyo oo waxa weye dariiqii xaqaa idinku rido laakiin idinkaa diiday wuxuu leeyahay marka hadday nooca arrintii tahay markao aad diideen falam yanfacukum nusi idama anficin marka naseexadaydii iyo wanaaggii idama anficin lianna allaha laa yahdi man yadul wamaa lahu min naasiriin qofkii ilaahay uu la maaga baadinimo oo ilaahay uu dhiminayo cid waxa weeye hanuunin karta ma jirto waa tii nebi maxamed lagu yidhi calayhi salaatu wassalaam markii adeerkii abi abi daalib uu tegey oo uu dhintay oo uu diiday inuu islaamo oo yidhi maaragtay nebigu waan kuu dembi dhaaf dalbayaa inta aan la iga diidin waa tii ilaahay kusoo dejiye oo yidhi maaragtay innaka laa tahdi man axbabt walaakina allaha yahdi man yashaa adiga cidda ma hanuunin kartid baan yidhi marka horeynu usoo sharaxno waxaan idhi hanuunku waa laba nooc hanuun waxa weeye hidaayadu waa laba nooc hidaayat alirshaad waltacliim iyo hidaayatu altawfiiq qofku dadka wax waa bari karaa dariiqii waa tusi karaa cilmigii waa faafin karaa intii uu ka yaqaan buu dadkii gaarsiin karaa laakiin inuu qofkaani wixii qaato ilaahay uu waafajiyo taa waafajinta ilaahay baa leh sidaa daraaddeed ayaa waxaa lagu fasiraa marki leeyahay ilaahay innaka laa taadi man axbabta ee waxa weeye hidaayatu tawfiiq adiga qofna ma waafajin kartid oo waxa weye iimaankii iyo camalkii saalixa ilaahay baa dadka waafajiya ee adigii ma waafajin kartid aayadda kaloo qur-aankaa odhanaysa fii suurati shura inaka latahdi ilaa siraadi mustaqiim ay waxa weeye hidaayatu alcilm walirshaad tacliimkii iyo cilmigii qofkii waxbaad bari kartaa marka halkaa waxay ka hadlaysaa aayaddaasi tan hore waxay ka hadlaysaa baynu nihi hidaayatu tawfiiq tan dambe oo ah inaka lataadi ilaa siraati mustaqiimna waxa ay ka hadlaysaa hidaayat lcilmi waxa weeye qofkii waxbaad bari kartaa waad waanin kartaa diintii baa u sheegi kartaa wanaaggaasoo dhan baad samayn kartaa laakiin adiga qofkii ma khasbi kartid oo ilaa wa ilaa inuu xaqi qaato ilaahay baa ku shaqalataa qofku marka goormuu xaqi qaadanaya ilaahay markuu waafajiyo oo xaqa uu ku hanuuniyo ayuu qaadanaya sidaa daraaddeed ayuu nabiyullaahi shucayb wuxuu leeyahay anigu wax alle waxaan awooday waan idiin keenay laakiin idinka ayaan jeclaysan oo naseexadii qaadan wuxuu leeyahay marka falastu ma ihi buu yidhi ata'asafu haada calaykum dhibaatada idinku dhacday nin maanta ka naxaya ma ihi sababta aan uga naxayna waxay tahay leanno wanaaggii oo dhan baan idiinla imid markaasaa diideen marka haddaad wanaaggii oo dhan diideen anigana ka naxi mayo wey dhibaatada idinku dhacday maanta wax aan ka murugaysanahay maaha leannahu idinkaa xaq u yeeshay waa iyagii awal ba u goodimayey oolaa haddaadan ka joogsan waxaa wadid waa kaa saaraynaa magaalada waa ku dilaynaa waxa weye dhibaataan kugu samaynayna qabiilkaagaan kaaga baqaynaa laakiin dhibaataan kugu samayn lahay marka maadaama iyagu shalay ay u goodiyayeen oo waxa weeye dhibaatadoo dhan ay keeneen haddaba maanta aniga idinka niximeeya buu leey lannakum lam takunuu maaragtay taqbaluuna nasixa nasixada miydaan aqbalaynin walaa takhaafuuna allah ilaahayna kamayda cabsanaynin marka qofku hadduuna naseexadii aqbalaynin wanaaggii loo sheegay uu aqbali waayo ilaahayna uuna ka cabsanaynin hadda wax laga naxa maaha marka idinkaa raacay buu yidhi oo waxa weeye waxaad raacdeen xumaantii iyo dhibaatadii sidaa daraaddeed bu wuxuu leeyahay fa kayfa aasa calaa qowmin kaafiriin ay macnaha kayfa axzanu calaa qowmin laa yaqbaluuna alxaqa walaa yatabicuuna alxaqa see baan uga murugoonayaa anigu oan uga naxayaa maanta qoom waxa weeye xaqii aqbali waayey oo xaqii raaci waayey maxaan maanta uga naxayaa sababtaa uga naxaya maxay tahay iyaguba xaqii qaadan waayey dhibaatada maanta ku dhacday ma kala jeceli wey faxalla bihim min ba'si illahi aladi laa yuraddu ida ja waxaa ku dhacay marka dhibaato iyo waxa weye mashaakil iyo halaagii ilaahay ugu talagalay ayaa halkaa ku dhacay oo waxa weye lagu baabi'iyey marka qaala ibnu kathiir raximahullah ibnu kathiir wuxuu yidhi waxa uu sheegay alxaafid ibnu casaakir raximahullah fi taariikhi cabdullahi ibni cabaas inuu yidhi ana shucayban calayhi salaam kaana bacda yuusuf calayhi salaam waxa uu yidhi waa qowl waxa weye qowlkaasi aan waxa weye culummadu aynan saxiixin leanno waxa weye khilaafkii markii hore aynu soo marnay ayuu qowlkaasi ku xiran yahay nabiyullaahi yuusuf ma wuxuu ahaa bacda nabiyullaahi shucayb ma wuxuu ahaa awlaaddii yacquub mise wuxuu ahaa awlaaddii maaragtay ibraahim ayay waxa weye khilaafka halkaasi ku jiraa marka waa qowl khilaafa sida saxiixa ah oo aynu marka hore soo sheegnayna waxa weeye inuu ahaa mid maaragtay midyan ibn midyan ibn yuusuf ibn ibraahim calayhi salaam oo nabiyullahi ibraahim inuu galo ayaynu soo sheegnay wuxuu yidhi marka ibn kahiir raximahullah wa can wahab ibni munaya waxaa laga wariyey ibn mun eh, ibni munabah munabihin waxaa laga wariyey inuu yidhi ana shucayban calayhi salaam maata bimakka waman macahu min almu'miniin wa qubuuruhum garbiya alkacba bayna daari nadwa wa daari bani sahm waxa uu leeyahay eh, wahab ibni eh, munabah waxa uu leeyahay nebiyullaahi shucayb calayhi salaam markuu qoomkiisii ka soo tegey maka ayuu yimi markuu degey isaga iyo intii rumaysay waa ka soo haajireen makay yimaadeen makayna ku dhinteen wuxuu leeyahay qabuurahoodii oo waxa weeye shucayb iyo intii rumaysay qabuurahoodii waa macruufo waxay ku yaaliin eh, kacbada agteeda oo waxa weeye daarta la yidhaha daaru nadwa waa meesha isugu imaan jireen qurayshda iyo waxa weeye guryihii reer beni saham meesha u dhaxaysa ayay ku xabaaran yihiin buu yidhi allahu aclam marka inay saxiix tahay ilaahay baa garanaya hadday saxiix noqotona waa taariikh hadday waxa weeye kalena hadda wax aynu ka qaadanayno caqiidaa iyo waxa waxa weye diinoo ka ratimaya midna ma jiraan calaa kulli xaal nabiyullaahi shucayb calayhi salaam ilaahay waa badbaadiyey amaa meesha uu ku dhintay wax nasa oo ku sugnaaday xadiid iyo aayatoonna ma jirto ilaah baa garanaya meesha uu ku dhintay iyo waxa weye meesha u haajiray intaa ayay marka ku eg tahay nabiyullahi shucayb calayhi salaam waxa weeye qisadiisii waxaynu kusoo qaadanaynaa marka ugu dambaysiinaynaa fawaa'id sida caadadeenu ahayd inaa waxa weye qiso walba aynu fawaa'id ka samayno ayaynu marka fawaa'iddii baynu ka soo qaadanaynaa faa'idada ugu horreysa waxa weeye dacwatu arusuli waaxida fii baabi alcaqiida id kullahaa taquumu calaa asaasi tawxiidi waddaaca waxa weeye rususha oo dhan nebiyadii oo dhan rusushii oo dhan dacwadoodu waa hal mid wey kulligood waxay ka bilaabayaan caqiidada iyo tawxiidka an icbudullaha maa lakum min ilaahin kayru ayay ka bilaabayaan leanna tawxiidka waa isku mid weyn oo mar walba waxa weye ilahay keliya in la caabudo wey shirkigiina laga tago ayay ka wada bilaabayaan kulligood marka waxay ka bilaabeen tawxiidkii sidaa daraaddeed baa waxaa loo baahan yahay qof walba oo dadka dacwo ugu yeeraya inuu tawxiidka ka bilaabo ee waxa weeye uuna meelo kala aadin waa in tawxiidka laga bilaabo oo dadka tawxiidka laga dhiso wey uma alamru wannahyu liikmaali innaasi maaratay waisticaadati bacda najaati min alkhusraani macnaha waxa weeye kabacdi markaa dadkii xumaantii baa laga nahyinayaa wanaaggiina waa la amraya shareecadii inay ku dhaqmaan diintii inay ku dhaqmaan ilaahay inay ka cabsadaan waxyaalahaas o dhan baa la amraya laakiin asalka marka ugu horraysa waa in tawxiidka la baro wey leanna waxa weeye waa kalimatun ayiba wey ilaahay wuxuu ku tilmaamay ka shajaratin tayiba asluhaa haabitun wa farcuhaa fi sama tu'ti ukulaha kula xiinin biidni rabbiha marka waxa weye waa kelimatu laa ilaha ila allah kelimatu tawxiid baa marka la baraya marka ugu horraysa tawxiidka marka la baro oo tawxiidka dadku ay bartaan oo rismi lagaga dhigo ayaa markaa kabacdi waxaa loo gudbayaa axkaamtii iyo fiqigii iyo wax cibaadaadkii loo gudbaya waatuu ilahay lahaa nebi maxamed calayhi salaatu wassalaam faclam anahu laa ilaha ila allah wastakfir lidembig horta ilaahay baro ilaahay markaa beratid oo tawxiidkiisii baratid oo caqiidadaada saxdid kabacdi markaas ayaad cibaadadaadu sax noqon kartaa oo waxa weeye aad cibaado saxiixa la imaan kartaa laakiin haddaad shirki iyo khuraafaad iyo habar fooxinayso loo tago iyo kaahin iyo faalalow aad ku meeraysanaysid caqiidadaadii xun tahay cibaadada waxba ku tari mayso waa inaad ogaatid akhi akhilmuslim waqtilmuslim waxaanu ka qaadanaynaa xurmat alfasaadi fi lardi bilmacaasi laa siyama albilaadi alatii daharaha allahu bilislaami wa aslaxaha bisharaaicih waxaynu ka qaadanaynaa faa'iidada ah inayna bannaanayn oo xaaraan tahay in dhulka la fasaadiyo oo macaasi iyo dil iyo dhiig iyo dhibaato iyo zino iyo wax daran dhulkii lagu fasaadiyo iyo boob iyo dhac inayna bannaanayn oo ay xaaraam tahay leanno haddii ilaahay dhulka islaam ka dhigay oo waxa weeye diin usoo dejiyey oo axkaamtii ay taallo oo sharcigii diintii taallo hadda dhulkii in la fasaadiye maaha marka haddaad dhulkii fasaadisid mashaakil baa ku dhacaysa dhulkii o dhan fasahaad iyo mashaakil ayaad ku samaynaysaa lama ogola marka waa xaaraam wey waxaa kaloo aynu ka qaadanaynaa faa'iidada qisadan ku jirta waxay tahay oo aada iyo aad muhiimka u ah inayna banaanayn qofka markuu wax miisayo ama wax beegayo inuu dadka ka nusqaamiyo inayna banaanayn oo ay xaaraam tahay oo dulmi tahay oo aakhire la isweydiinayo oo waxa weeye ay dulmi tahay ayaanu ka qaadanaynaa baksi nnaasi ashyaahum inayna banaanayn ayaynu ka qaadanayna waxaa soo gelaysa bay dhaheen culummadu arrintaa fi dalika sanaacaati wa naxwi macnaha waxaa soo gelaysa waxyaalaha qof dadka waxa sameeya oo sancooyinka kuwa guryaha dhisa kuwa waxa weeye warshadaha kuwa waxa weeye baabuurta sameeya qof walba oo saanica ah oo wax sameeya so waxay yidhaahdaan soomaalidu ku maamaala iyo carabta iyo kullu saanic kadaab qofku mar hadduu saamic noqdo waxaad moodaa in beentii loo xalaaleeyey waxbuu maanta samaynayaa lacagtiibuu kaa qaadanayaa soo noqo buu ku waxa weeye cabaar kabacdi u imow maya weli diyaar maaha soo noqo diri u imow waxau intaaba ku soo celcelinaya ama wixiiba si saxa kuugu samayn mayo waa ku khayaamaya haddaba marka waxa weeye qofkii saanica oo wax samaynaya oo farsamo yaqaana haddii uunan dadka sidii ula heshiiyo oo marka hore laysku afgarto hadduuna wixii uga soo bixin wuxuu noqonayaa dadkii maaragtay wuxuu la mid noqonayaa waa baksi naasi ashaain xoolahoodii iyo maalkoodii dadka waxoodii ha ka khayaamin oo ha ka nusqaaminin oo dhibaataha ku samaynin waxaynu kaloo ka faa'ideynaa inayna bannaanayn qadcu dariiq qudaacu dariiq nimanka la yidhaahdo oo jidgooyada maanta meel walba soomaali haddaynu nahay dariiq walba la mari waayey oo waxa weeye qudaacu dariiq ay wada fadhiyaan dhaalimiin miran oo qoryo haysata ay wada fadhiyaan inay xaaraam tahay asalkeedana ay ka timid ummadahaas hore oo waxa weeye reer eh, eh, reer median iyo in laga keenay oo waxa waxa ay bilaabeen inay dadka dariiqa u fadhiistaan iyo sidoo kale inayna bannaanayn waxyaabahan canshuurta iyo mashaakilka dadka lagu samaynayo in la cabsi geliyo dadka dariiqa maraya waxaasoo dhan ma banaana leanna waxa weeye qofka islaamka inuu qof islaama cabsi geliyo waa min alkabaa'ir wey qof islaama haddaad cabsi gelisid oo mashaakil ku samaysid oo dariiqii uu mari lahaa aad cabsi gelisid kabiiro weyn ayaad la imaanaysaa waa mashaakil weyn wey marka aad iyo aad u weyn waa in laga digtoonaado ilaahayna laga baqo wey cansuurtana iyada iska badaaba waxa weye waa aad iyo aad bay kabiiro u tahay waa arrin aad iyo aad u xun dadkaa xun baana laga soo gaaray wax banaana ma ah diinta islaamka waxay taqaanaa zaka waxa la yidhahdo in dadkii zake laga qaado zakaatulmaal bay taqaanaa marka in zakaatulmaalkii inta la iska daayo dadkii canshuur la saaro waxay tahay aan la aqoon waa baatil weyn iyo wax daran oo gaalo laga soo gaaray ilaah in laga baqo wey marka waxaynu kaloo ka qaadanaynaa oo faa'iidaha xurmatu saddi can sabiili illah bimanci nnaasi min atadayuni waaliltizaami bishariicati ظaahiran wa baatinan in laga celiyo dadkii dariiqii ilaahay jidkii ilaahay diintii inay bartaan diintoodii ay qaataan xijaabkii gabdhihii markay qaataan ayaa loo diidaya maanta waxaa socota gabadhii xijaab qaadata maaragtay iskool ma dhiganayso oo waxa weeye wax ma baranayso oo waxa weeye waxba looma ogola intaasoo mashaakilaa socda haddaba marka waxa weeye waxaasoo dhan waxaad ujeedaa qofka dadka diinta u diida oo waxa weeye waa waatuu nabiyullaahi shucayb lahaa watasuduuna can sabiili illah man aamana bihi watabqunaha ciwaja waa wixii ay samaynayeen qoomamkii hore ayaa maanta lasoo cusboonaysiinayaa oo maanta hadba waxa weye la keenaya ee wax cusub keenayaan keenaya waa isku wada mid weyn ma banaana marka waa dulmi wey waa dulmi wey waman adlamu miman manaca masaajid allah an yudkara fiiha smuh wa fi fii khalaabiha qofka doonaya masaajidii ilaahay inuu dadka u diido oo waxa weeye uu dulmiga noocaasa samaynaya qof ka dulmi badan ma jiro halaag iyo dhibaatoo dhan ayaa usugnaanaysa ilaahayna waa cadaabayaa oo mashaakil waa ku dhici doona haddaba waa in laga digtoonaado oo aan loo diidin dadka islaamkaa ah inay diintooda ku dhaqmaan oo aad iyo aad la iskaga ilaaliyo in qofka diintiisii laga hor istaago waxaa macalasafi shadiida qofkii isagoo muslim sheeganaya oo laa ilaha illa allah maxamedan rasuulullah ku haya ayuu haddana diidaya in diintii lagu dhaqmo oo waxa weye diintii islaamka ayuu hortaagan yahay waa arrin aad iyo aad looga xumaado wey waxaynu kaloo ka faa'iideynaa bayaanu sunati bishariicati wahiya ana ana adalama walmutakabiriin yujaadiluuna bilbaatil macnaha dadka dhaalimiintaa oo waxa weeye dadka dulmiya oo jabbaariinta mutakabiriinta oo isla weyn waxa ay mar walba ku doodayaan oo ay difaacayaan waxyaalo baatila haddii ay marka doodii ka dhamaato oo waxa weeye xujajkii laga badiyo markaasay awood isticmaalayaan mar walba waa noocaa nebi kastoo aynu ka sheekayno marka hore way doodayaan way qaylinayaan way isdifaacayaan kabacdi markay arkaan in laga badiyey oo xujadii laga badiyey oo laanna ninkaa waxyi baa kusoo degaya maalin walba tilaabadii la qaadaba aayad qur-aan aa imaanaysa kalaamkii ilaahay baa imaanaya saa ugu jawaab baa laleeyahay ilaahay baa garanaya xujajkii marka markii laga badiyo oo adiladii laga badiyo ayay markaa xoog usoo jeensanayeen ha ogaadeen marka dadka dhaalimiintaa ah, xooggiina in laga badinayo oo ilaahigii subxaana qaadirkaa ah cid walba ka xoog badan yahay oo waxa weeye qof walba oo xooggiisa ku fahma waxa weye sidii reer caadoo kale markay yidhaahdeen man ashaddu mina quwa ilaahay wuxuu yidhi awalam yarow ana allaha aladii khalaqahum huwa ashaddu minhum quwa ilaahigii ku abuuray haddaad xoog dadka ugu fahmaysid allihii ku abuuray baa kaa xoog badan sidaas daraaddeed ilaahay baa ku halaagaya marka haddii aad xoog dadka ugu fahamtid waxaynu kaloo ka qaadanaynaa oo faa'iidaa maaragtay laa y laa yasixu min ahli اlxaqi bacda an carifuuhu wa dacow maaragtay ilayhi an yatrukuu wayaqbaluu baadila bedelahu macnaha ma banaana qofku mar hadduu xaqii ogaado oo diintii fahmo oo dariiqii xaqaa waadix u noqdo inuu dib uga noqdo leannahu wakaa nabiyullaahi shucayb markay ku yidhaahdeen diinteeda ayaad ku soo noqonaysaan yaa shucaybu lanaqrijannaka maaragtay waan kaa saaraynaa magaalada ow latacuudunna fii millatina markuu nooca yidhaahdeen ayuu wuxuu yidhi awaaw kunaa kaarihiin oo haddaanu raalli ka hayn mana khasbaysaan qad iftaraynaa cala allahi kadiban in cudna fi millatikum bacda idn jana allahu minha haddaba waxaa loo baahan yahay qofku ilaahay inuu ku mahadiyo markii ilaahay uu diinta fahansiiyo xaqa fahansiiyo dariiqii xaqaha ah uu qaado inuu ilaahay ku mahadiyo ilaahay u xamdi noqo ilaahay ku shukriyo kabacdi markaa haddii si kasta loogu loo khasbo oo si kasta loogu dagaalamo oo la yidhaahdo soo noqo oo ku soo noqo wixii hore iyo jahligii iyo dhibaatadii weligii inuuna yeelin wey oo yidhaahdo may ilaahay maadaama uu iga badbaadiyey waxa anigu dib ugu noqon mayo sidaa daraaddeed ayuu nebigu wuxuu ku yidhi xadiis saxiixa macnaha waxaa iimaanka ka mid a dhammaystirkiisa qofka muslimkaahi haddii la yidhaahdo dab naar ololeysa siduu u karaasanaya in lagu rido ayuu kasii uga sii karaahiyo badan yahay oo uu kasii sii necib yahay in la yidhaahdo gaalnimo iyo shirki dib ugu noqon haddaba qofka muslimkaa ma banaana xaqa markuu fahmo inuu dib uga noqdo wax banaan ma waxaa loo baahan yahay qofku maaragtay yustaxabu listitnaa fi kulli wax walba oo qofka muslimkaa uu samaynayo oo aad doonaysid inaad samaysid waa inaad tiraahid insha allah leanna waxaa loo baahan yahay walowba ha noqoto waxaani waxaad isleedahay weligaa waxaan dib ugu noqon maysid macnaha aniga gaalnimo ku noqon mayo insha allah dheh ilaahay hadduu doono leanna waxaa dhici karta inuu ilaahay qalbigaagii bedelo oo waxa weye ilaahay baa quluubta bedeli kara marka sidaas daraaddeed mar walba ilaahay tala saaro oo waxaad dhaxdaa wax walba insha allah ilaahay haddii uu doono haddii ilaahay raalli ka noqdo waa inaad saa wey waxaynu kaloo ka faa'ideynaa wujubu wujuubu tawakuli cala allah ilahay in la tala saarsado khaasatan markii waxa weeye lagu goodiyo oo waxa weeye cabsi lagu geliyo oo waxa weeye lagula dagaalamo oo lagu hanjabo markaasoo kale aada iyo aad bay muhiim u tahay inuu qofku ilaahay tala saarsado oo markaasidi uu ku socdo dariiqa xaqa ah ee uuna ka noqon leanna axaadiis badan buu nebigu ku caddeeyey calayhi salaatu wassalaam in ummadihii hore oo waxa weye inaga horreeyey in nin la keeni jiray oo waxa weeye minshaar lagu kala jeexi jiray oo la oran jiray diintaada ka noqo ama waa lagu kala jeexayaa oo uu diidi jiray oo uu diintiisa ku dhegi jiray ilaa waxa weye nafta laga rido oo uu dhinto waxaynu kaloo ka qaadanaynaa mashruuciyatu ducaa in ilaahay la baryo oo waxa weeye ilaahay loo baryo inuu ida kala saaro dadka ahlu baatilka iyo dadka ahlu xaqa haddaad xaq ku taagan tahay ilaahay bari haddii lagu dhibo ilaahw annaga iyo dadkaana kala saarne oo waxa wixii baatil wadana ilaahu halaag wixii waxa weye xaq ku taaganna ilaah waxa weeye xaqooda ugu hiili oo waxa weye xaqa ku sug waxaan kaloo ka qaadanaynaa fadiilada iyo wanaagga ay leedahay tamaratu sabri waathabaat oo waxa weeye farajka ilaahay la sugo ayaa aad iyo aad u wanaagsan in la sabraa aada u wanaagsan sidai nebiyadoo dhan u sabreen oo waxa weeye ay nebi maxamed iyo intii ka horreysayba u wada sabreen in la sabraa wanaagsan oo dhibaatada loo sabro waxaynu kaloo ka qaadanaynaa nihaayat اظulmi wالطugyaan addimaaru wاlkhusraan waxa weeyaan si walba oo qofka daalimkaa ah uu xoog u yeesho oo uu sameeyo maaragtay isla weyne iyo waxa weeye jabbaarnimo aakhirkiisa waxaa u dambeeya hoog iyo halaag iyo waxa weeye baaba sunnaha ilaahay waa nooca leanno xadiis buu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wassalaam ina allaha la yumli liddaalim waa u sugaa qofka daalimka ilaahay waa daayaa wakti baa la siiya markuu kibro oo nooc walba sameeyo ayaa marka dambe ilaahay qabtaa oo waxa weeye baabi'iyaa wey waxaa halkaa marka inooga caddaatay in waxa weeye dulmiga iyo duqyaanka iyo gardarrada aakhirka khasaara u dambaysa marka weligaa iska ilaali akhi lmuslim wa waktilmuslima dulmiga iska ilaali waxaa kaloo aan banaanayn inaad ka xumaatid oo ka murugootid dad waxa weeye dulmi sameeyey oo gaalaa oo ilaahay uu halaagay inaad ka xumaatid ma banaana waxaa kaloo no aynu ka qaadanaynaa mashruuciyatu tawbiiki adaalimiin bacda halaakihim dadka gaaladaa markii ilaahay halaago oo ficilka xun samaynaya inaad waxa weeye markaa la eebeeyo oo la yidhaahdo maaragtay dhedhemiye wixii aad maaragtay aad eh, kasbateen way bannaan tahay leanno nebiyadii oo dhan nebi saalax iyo shucayb iyo kulli saasay samaynayaan rasuulka ilaahayna waa tuu ku sameeyey maaragtay qray nimankii maaragtay qurayshaa markii beder lagu laayey uu lahaa maaragtay yaa abaa jahl ma ku farxaysaan maanta in waxa weye aada rasuulka ilaahay aada adeeci lahaydeen waxaynu kaloo ka qaadanaynaa xurmatu ljidaali waalcinaadi waxa weeye inay e, dooda iyo canaadka inaad xaqa ka hor timaadid inayna bannaanayn ee waxa weeye xaqa ilaahay la raaco markay kuu caddaato waxaynu kaloo ka qaadanaynaa nabiyullahi shucayb calayhi salaam ilaahay wuxa uu siiyey maaragtay min fasaaxatin wa bayaanin xataa qiila inahu khatiibu lambiya wuxuu ahaa baa la nin aad iyo aad fasiix u ah oo beliic ah oo waxa weye balaaqe ilaahay siiyey aad hadalkiisu cajiib u yahay oo waxa weye ilaa la yidhi maaragtay khatiib laakiin khatiib lambiya in lagu magacaabo xadiis daciifa kusoo arooray xadiis daciifa ayaa kusoo arooray oo waxa weye xadiidka ama sugna laakiin waxa weye wuxuu ahaa baa la yidhi nin ilaahay codkarnimo u dhiibay oo aad iyo aad u hadalkiisa cajiib yahay oo waxa weeye qoomkiisii oo dhan markuu la hadlayo ay waxa weeye aad iyo aad uga garhela oo waxa weye aan laga gareeli karin bu ahaa baa la yidhi waxaynu kaloo ka qaadanaynaa sidqu wacdillah ilaahay maaragtay ballantiisii uu ballan qaaday inuu rusushiisa u gargaarayo inay waxa weeye ina allaha laa yukhlifu almiicaad rasuul walba ilaahay markuu diro ballantii uu ka qaaday inuu u gargaarayo ilahay waa u gargaaraa nebi kasta saasaa loogu gargaaray oo waxa weye nebi nuux nebi huud nebi ibraahim nebi saalex nebi luut luud nebiyulla maaragtay nebi shucayb kulli ambiyada inoo imaanaysa mid walba ilaahay waa u gargaaray oo mid walba waa badbaadiyey qoomkoodiina ilaahay waa halaagay nebi maxamedna saas oo kale ayaa ilaahay u gargaaray oo qoomkiisii oo dhan waxa weeye shala ka xoog badnaa oo u goobiyayey oo ka saaraya maka ayagaa markii dambe waxay noqdeen waxa weeye hoostiisa yimid oo waxa weeye kulligood taxta amrihi ayay noqdeen sidaa daraaddeed marka ayaa qofkii ilaahay u gargaara in tansurullaha yansurkum ya ayuha aladiina aamanuu in tansuru llaha yansurkum wa yuthabbit aqdaamakum qofkii ilaahay u gargaara diintiisa u gargaara xaqa ku socda oo waxa weeye xaqa faafiya ilahay waa u gargaaraya waxaynu kaloo ka qaadanaynaa alamru bitaqwa fariidatu kuli daacin qof walba oo daaciya oo ilaahay ka cabsanaya inuu dadka taqwadii faro oo waxa weeye diinta ugu yeero waa fariido waajiba oo lagu leeyahay oo laga rabo wey oo waxa weeye ducaadda iyo iyo dadka xanuuninaya waxaa laga rabaa ilaahay daacadiisa inay dadka amraan oo ilaahay taqwadiisa amraan oo ilaahay dadka ay yidhahdaan ka cabsada oo waaniyaan ayaa la rabaa oo waxa weye qof walba oo daaciya oo cilmi garanaya waa laga rabaa arrintaa waxaynu kaloo ka qaadanaynaa laa yasixu lidaacin ila allah an yadluba ajrahu minman yadcuuhum fi dalika qofkii dadka dacwo ugu yeeray oo diin ugu yeeraya inuu ajar iyo xoolo ka qaato ma banaana diinta ilaahay waa inay noqotaa fii sabiili illah waa in ilaahay darti loogu yeeraa la adi adigaba xoolo lagaama qaadan nebi maxamed calayhi salaatu salaam cidna xoolo kama qaadan qof walba xaquu soo gaarsiinayay weligiina cid xoola kama qaadan nebiyadii oo dhan waa kuwaas waxay leeyahin mid walba wuxuu leeyahay wama as'alukum calayhi min ajrin aniga xoolayda kama rabo waxaan idin weydiisanaya ma jiro cuntayda si isiiya meligi lacag isiiya meligi mushaar isiiya ida meligi war anigu ilaahay xaqa xaqaasaan idinku yeeray haddaa qaadanaysaanna qaata haddii kalena diida laakiin waxa weye aniga xoolayda kama rabo saasaa la rabaa qof walba oo muslima oo daaci noqonaya inuu dadka saa ugu yeeraa la rabaa oo una xoola ku xirin khaasatan dadka qur-aanka dhiga oo kale qofkii dadka qur-aan baraya inuu xoolo ku xiro oo yidhaahda lacag baan rabaa ma habboona waa arrin khalada ah weye culummaduna waa isku khilaafsan yihiin qaar baaba culimmada waxay gaarsiinayaan inay xaaraam tahay oo aanba lagaba qaadan karin wax lacagaba qur-aanka waa in aad iyo aada looga digtoonaado waxaynu kaloo ka qaadanaynaa dadka eh, waxa ay ga eh, eh, ummadihii hore o dhan waxay u diideen rasu rusushii waxay u beeniyeen sababta ay rususha u beeninayaan waxay tahay keliya waxay deliishanayaan inay yidhaahdaan waa bashar qolo walba saasay rasuulkeedii leeyihin inamaa anta basharu miluna bashar baa tahay nala mida see rasuul u tahay see ilaahay u maarata rasuulkaaga dhigay sababtuna waxa weeye waa waxyu shaydaan wey shaydaan baa arrintaasoo dhan u waxyoonaya falihaada hum laa yu'minuun sababtaa daraaddeed ayaa keenaysa in iimaan laga waayo ay u rumayn waayaan ugu dambayntii waxaynu ka qaadanaynaa waan kusoo gebagabaynaynaa taqriiru tawxiid wاlnubuwa wاlbacthi wahiya hiya tamaratu kuli qisatin taqusu fi hada maaragtay qur'aan alcadiim waxa weeye qiso walba oo laga sheekaynayo wuxuu ilaahay kusoo khatimayaa ama waxa weye fawaa'ideeda ka mid ah in waxa weeye tawxiidkii iyo nebinimadii nebiyadii lasoo diray iyo rasushii lasoo diray in la rumeeyo in waxa weye tawxiidkii lala yimaado ilaahay keliya la caabudo in waxa weeye la aamino albacthu bacda almowt in laysu soo saari doono oo aakhiro la isxisaabin doono oo aakhiro la imaanayo inuu qof walba aamino taa ayaa kulli looga baahan yahay qof walba oo waxa weeye qiso walba taa ayay maaragtay inoo keenaysaa intaa marka ayaan kusoo gebagabaynaynaa qisatu shucayb calayhi salaam waxaan leeyahay marka wax alla wixii khalada ah oo kusoo aroorayna oo iga dhacayna ilaahiga subxaana qaadirka ayaan uga toobad keenayaa ilaah iyo rasuulkiisuna berigay ka yihiin wax alla wixii saxana oo waxa weeye aan ku sheegayna ilaahay baan ku maadinayaa idin qof walba oo dhegeysta oo ka faa'iideysanayana waxaan leeyahay ilahay ha idinka mid dhigo aladiina yastamicuuna alqawla fayattabicuuna axsana wasubxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaha ila anta astakfiruka waatuubu ilayk walxamdu lilahi rabi alcaalamiin